in magaalada aad joogta uu yahay aadan u safraynin maxaa yeeley in loo safro qabriga wax daliil ah ma laha xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam abu hureyre iyo keyrkiisana ay warinayeen ayaa u daliiloo nebigu oranaya calayhi salaatu wasalaam laa tushaddu alrixaalu ila ila alaaati masaajid wax loo safro oo cibaado a ah ma jirto aanan ahayn saddex masaajid masjidii haada masaajidkaygan oo kan oo ka madiine ah iyo xaramka iyo beyt aqsa ama masjid alaqsa beyt almaqdis saddexdaa waxaanan ahaynoo loo safri karaa ma jirta buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ma bannaano qubuurihii in safar loo galo laakiin adigoo dan kale magaaladii haddii aad tagto qabriga meesha ku yaalla waa soo booqan karaysaa dhib ma laha maxaa yeele qasadkaagu ma ahayn inaad qabriga u safarto ee qasadkaagu wuxuu ahaa booqasho magaalada aad booqanaysay ehelkaagiiyo qaraabadaadi aad booqanaysay dadkaagiiba aad booqanaysay kadibna waalidka ama awlaadaadii ama reerkaagii qaar ka mid ah oo meeshii ku aasan waa soo booqan kartaa waa bannaan tahay qofkii dumarkaa marka waa soo booqan karaysaa adiladeedana xadiidtan qaar ka mid aynu ku arki doonnaa oo waaba xadiidka ugu horeeya xadiidu burayda ibn اlxusayn weeyaan alslami radi allahu tacaala canhu ardaa burayda ibn اlxusayn baa wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi kuntu nahaytkm can ziyaaraةi اlqubuuri fasuuruuha rawaahu muslimu kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idin diidoo idinka reeba can ziyaarati alqubuuri qabriyada booqashadoodii waa idin diiday hadda ka hor markii hore waxay ahayd in qubuur oo dhan la booqdaa nebiga waa noo diiday salawaatu ullah wasalaamu calayh rag iyo dumarba waa loo diiday haddii qabriga la geeyo khalaas dib dambe loogu tegin arinta nahyigaa ah markaa ruqsadana ka daba timid oo nebigu ogolaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sababta loo ogolaadayna waa la inoo sheegi doonaa kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idinka reeba marka kelimada kuntuda ah ayaa waxay ina tusinaysaa inuu jiray amar musabaq ahoo horreeyey oo ah nahyi ah kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idiin diiday hadda ka hor can ziyaarati alqubuuri qabriyada booqashadooda hadda ka hor waan idiin diiday laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya fazuuruuha booqda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka fazuuruuhadaasi rag iyo dumarba waa caam weeyaan maxaa yeelay cilada loo baneeyey rag iyo dumarba way shamlinaysaa rawaahu muslimun wa fii riwaayatinna waxaa ku soo arooray faman araada qofka doonaya an yazuura alqubuura qabriyada inuu booqdo qofka doonaya falyazur ha soo booqdo ma rabtaa inaad soo booqato ha soo booqo magaalada ku yaallaa dhib male soo booqo fa inaha maxaa yeelay qabriga booqashadiisu tudakiruna alaakhira tudakirunaa wayna xusuusinaysaa alaakhirata aakhirada dambeyna xusuusinaysaa oo hebelkii aad garanaysay iyo heblaayo iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo qaar kaa waaweyn lahaa qaar kula da qaar kaa yar intaba halkanay ku wada aasan yihiin maanta wax shanqar a ah ma leh wax dhawaaqa ma leh wax eh, hadlaya ma leh wax sheeganaya ma leh halkaasay wada aamusan yihiin adiguna maalin maalmaha ka mida ah halkaasaa lagu dhigi doonaa inaad soo xusuusatid baa la rabaa marka faman araada qofka doonaya an yazuura alqubuur qabriyada inuu soo booqdo buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam falyazur ha soo booqdo fainahaa qubuurta booqashadeedu tudakirunaa wayna xusuusinaysaa alaakhira lafdigii kalena wuxua fainaha tudakirukum oo waa khitaab ummadda uu la hadlayo way idin xusuusinaysaa alaakhirata marka rag iyo dumarba aakhira la xusuusto waa loo baahan yahay sidaa darteeda dumarka waa u bannaan tahay inay soo booqdaan qubuurtii wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam haddii la soo booqdo marka wixii la dhihi lahaa weye wuu kulamaa kana leylataha wuxuu ahaa nebigu habeen walba oo habeenka caaisha ay tahay oo min rasuulilaahi xaggeeda ay ka leedahay sal allahu alayh waalih wasalam yakhruju waa bixi jiray min aakhiri leyli habeenka qeybtiisan dambuu nebigu bixi jiray habeen walba habeenka caaisha ah inan sagaal dumaruu qabay habeenkeeda marka la marayo wakhtiga dambe marka la gaaro nebigu waa bixi jiray salawaatu ullah wasalaamu calayh xaggee aadayay ila albaqiic baqiic alkharqad qubuurihii muslimiinta ee masaajidka nebiga ku dheganaa waxba aan ka fogeyn halkaasuu soo booqan jiray waxay ahayd meeshuu qubuuraha muslimiinta ah saxaabadii baa lagu aasay badankooda in ka badan toban kun oo saxaabo ayaa meesha ku aasan ninkii ugu horreeyey ee lagu aasay wuxuu ahaa cabdulaahi bni cumar abtigi cuhmaan ibni matcuun la ohan jiray ninkaasaa ugu horreeyey ee lagu aasay saxaabadii halkaasay ku wada aasan yihiin khaliifkii afraad ee ummadda islaamka cumaan ibni cafaan baa ku aasan gabadhii nebiga ku aasan faatima waxaa ku aasan gabdhihiisii kale qaar ka mid a zaynabo oo kale iyo halkaasay ku aasan yihiin haweenkiisa dhammaanna halkaasay ku aasan yihiin sawde marka laga reebo oo iyadu sarif meesha la yidhaahdae u dhexaysa maka iyo madiina ayay iyadu ku aasan tahay waa halkuu kula aqalgalay bay ku dhimatay haddana waa dambe iyaduna halkaasay marka ku aasan tahay sagaalkoodii sawda mooyaane inta kale madiinay ku wada dhinteen halkaasaa lagu duugay marka dad badan baa ku aasan cumaan baa ka mid ah cabaas bn cabdilmualib baa ka mid oo ah, nebiga adeerkii ah rag badan baa ka mid ah qubuuraha baqiic ku aasan abu hurayra ku jira rag badan weeyaan dad badan baa ku jira marka caaisho waxay tiri kaana rasuulu llaahi sal allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa kulamaa kaana mar allaaliya marka leylataha habeenkeeda ay tahay min rasuuli illaahi sal allahu alayh ali wslam rasuulka alle xaggiisa yakhruju mid baxa min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisuu nebigu baxayey ila albaqiici buu nebigu aadayey fayaquulu wuxuu dhihi jiray waa kan marka qubuurta marka lasoo booqanayo wixii la dhihi lahaa waa ka assalaamu calaykum daara alqowmi almu'miniin lafdigii kalena muslimiin buu ku darayay waynoo iman doonaa waa markaa haddii lagu daro dhib ma leh haddii mid keliya lagu daystana dhib ma leh wa aataakum maa tuwacaduuna hadan muajaluun غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد saasuu nebigu oran jiray السلام عليكم macna waa la salaamaya السلام عليكم qوم مؤمiniin daara qوم nabadgelyo ee naxariista allo korkiinna ha ahaado daara qowmin mu'miniina daartan ay degan yihiin qowmkii mu'miniinta ahaayo waa dadkeennii dhintay qubuurihii muslimiinta waa la salaamayaa wa aataakum waxaa idin yimid maa tuucaduuna wixii laydin ballanqaaday geerida ahaa geeridii rabbi idiin ballanqaaday way idiin timid khalaas waad dhimateen dhimasho dambe ma jirta wey tan wixii ka dambeeya taana waad aragteenoo waa dhadhamiseen hadan in shaa allah beri haddii ilaah yidhaahdo muajiluuna waa wakhtigii la isu qabtay soo saaritaankii taa unbay iyagu sugayaan inan geeri way arkeen soo saaritaankii dambe unbaa u dhiman wainnaa annaga nool in shaa allahu hadduu ilaah yidhaahdo bikum idinka laaxiquuna waa idinsoo haleeli doonaa qof walboo nool idinka waa idinsoo haleeli doonaa hadalka nebiga laga soo naqliyey nebigana salawatullah wasalaamu caleyh waa dhintay saxaabada waxaa warinaysa caaisha radi tacaala canha iyana dhimatay intaa waa la soo warinaya xadiidka qof walbana saasuu u dhimanayay innaga maanta nool xilli waxaa iman doonta inuu dhimanno waxaa iman doonta xilli lainaga sheekeeyo taasaa imanaysa marka lana maxaa yeele daara baqa maaha halkan meel lagu baaqi noqonayo maaha meel lagu baaqi noqonayo lagu waaraya adduunkii ma aha qofka ka raadiya inuu ku waarana waa qof wareersan wey haddii ilaahay xitaa cimriga kuu daayo adaa maalinta dambe waxaad leedahay ilaahayow daalaya meesha nafti iga qaat adigaa eh, eh, yani ilaahay weydiisanaya haddaadan weydiisanina kuwa kula jooga kugu daalayo ilaahu dhinac unu dhaafi meeshan dhahaya kuwa ugu hadal wanaagsan waa kuwa yidhaahda adduun iyo aakhira labadaba waa jiraane ilaahu meesha u roone u khayr badan marsi addoonka taasay dhahayaan wainaa in shaa allaahu annagu hadduu ilaahay yidhaahdo bikum idinku laaxiquuna kuwa idinsoo haleelayaanu nahay odaygii soomaaliyeed ee qubuurta markay dadkii dhinteen qabriga la geeye la yidhi noo duce ayuu wuxuu yidhi ilaahu u naxariiso aamiin ilaahu intii dhimatay u naxariisa aamiin ilaahu inta noolna ka dabagee buu yidhi <laughs> markaasaa la yidhi waadna habaaraysaayo maxaa dhacay markaasuu yidhi saasayba ahaan doontaa lagula tashan maayo laakiin waaba sidaaba in laga dabageynayo waa qorshe ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wahuwa clى kuli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala kulu nafsi daa'iqaة اlmowt ilaahay baa ballan qaaday inaka mayitun wainahu mayitun nabigaa lagu yidhi calayh الsalaaةu wasalaam allaahuma ilaahayow allaahuma kfir ilaahu u dembi dhaaf liahli baqiici اlgarqad qoladan baqiic algarqad meeshan qabrigan qubuurtan joogta ilaah u dembi dhaaf ilaah u naxariiso waa u ducaynaya nebiga rawaahu muslimun wa can buraydata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi waalih wasalam nebiga wuxuu ahaa yucallimuhum mid bara saxaabaduu beri jiray ida kharajuu ila almaqaabiri hadday qubuurta aadaan an yaquula qaa'iluhum midkood inuu yidhaahdo waxaanu dhihi lahayn nebiga ina baray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa sidan weeyaan السلام عليكم, دار... السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم أهل الديار daartan dadka degan oo nabadgelyaya naxariista alle korkiinna ha ahaato ee min almuminiin wlmuslimiin isugu jira muminiin iyo muslimiin intaba waina in shaa allah annagana hadduu alle yidhaahdo bikum idinka laaxiquuna waa idinsoo haleeli doonaa as'l allaha lana wlakum waa weydiisanayaa alle annaga iyo idinkuba alcaafiya caafiyaan ilaahay weydiisanayna idinkuna qabriga inuu idinku caafiyo oo laydinka badbaadiyaa loola jeeda caafiyadu cadaab alqabri in laydinka badbaadiyo oo ilaahay janna idinkaga dhiga rawda min riyaadi اljanna idin weydiisanayna annagana adduunyadii inuu ilaahay iimaankeenna iyo islaamnimadeenna noo xifdiyo yaan ka baryanaa weeyaan rawaahu muslimun an ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi mara rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka allah wuxuu soo maray biqubuurin bilmadiinati qabriyaallo ku yaalla magaalada madiinu nebiga soo maray faaqbala calayhim biwajhi qubuurtiibu wuxuu qaabiliyey wejigiisa faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi assalaamu calaykum ya ahla alqubuur nabadgelyo iyo naxariis alle korkiinna ha ahaato qubuurtan dadka deganow yakfir اllahu lana wlakum ilaahay ha noo dembi dhaafa annaga iyo idinkuba antum salafuna idinku waxaa tihiin kuweenii naga hormaray wanaxnu biاlأhar annagana raadkiinaanu ku soo taagannahay wanaxnu annaguna biاlأhar raadkiinaanu ku soo joognaa oo geeridii baanu u soo soconnaa macnih oo tallaabo walbo aan qaadna adduunyadan iyo saacad walbaba geeridaan u soo dhowaanaynaa maalinba maalinta ka dambaysa rawaahu الtirmidiyu waqaala xadiiثu xasan marka qubuurta haddii la soo booqdo intaa mooye wax kale ma jiraan in geed lagu tallaala iyo in dhagax la saara iyo in midna ma bannaana sidaasoo kale waxaan bannaanayn in qubuurtii lagu dul socdo ma bannaana oo nebigu waa diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa qofka nool dhibsanayo iyagana waa dhibsanayaan in laga ilaaliyo qashin iyo wasakh iyo wixii la mid ah iyo kulliya in lagu kor socdo iyo waxaasoo idil waa in laga ilaaliyo qofkiin ma jecel yahay dhimbildaba inuu ku istaago maya ama ku fadhiista maya sidaasoo kale weeyaane waa inaan lagu fadhiisan ama lagu istaagin inaad iska ilaalisid waxaadan ogeyn rabbanaa laa tu'aakhidnaa wi in nasiinaa wa akhta'naa dhulkan aynu ku soconno waa laga yaabaa beri hore inuu qubuuro ahaa ma garan karayno wax noo cad maaha laakiin haddii calaamaddii ay cad in lagu dul socdaa ma bannaana intaa dabadeed baabu karaahiyati tamani lmowti bisababi durin nazla bih wlaa ba'sa bihi likhawfi اlfitnati fi اddiin baabu wuxuu u baab yahay karaahiyatu in la nacay oo shareecadii islaamku ay reebtay tamani lmowt geeridii in la rajeeyo oo la doondoono inuu yidhaahdo maan dhinto alla tolaaya maxaa noloshan ilaahu nafta iga qaad maxaan u noolahay iyo wixii la mida bisababi durin dhib asiibay darteed bisababi durin sababtii nazla bihi qofka ku degay musiiba ku dhacday balaaya ku dhacday hogaya iyo ba'aya inuu yidhaahda iyo maanta maan dhinta iyo waxaasoo kale ma bannaana waa karaahiye weeye walaa ba'sa bihi laakiin in geerida la tamaniyaa dhib ma laha likhawfi alfitnati qofka hadduu u cabsanayo fitna fi diini diintiisii wuxuu ka cabsanayaa musiibadan inay diintiisii ka fidnayso markaa waa dhihi karaa ilaahayow geeridaabaa dhaanta malahatan intay diintayda iga fidnoobi lahayd ilaahayow geerida la ii qataa waa dhihi karaa qofka wuxuu dhihi lahaana waa inoo imanaya wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuul lahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi ana rasuul lahi allahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi laa yatamanayanna axadukum qofkiin yuusan tamaninin almowta geeridii yuusan doondooninoo raadinin weeyaan geeridii lidurin nazla bihi lafdigii kalea ku darayay dhib asiibay darteeda maxaa yeelay noloshan inta kuu hartay ma garan karaysid ma sii wanaagsanaan doontaa mise dhib baad la kulmi doontaa ma garan kartid waxay ahaataba ilaahay u bandhigoo waxaad tidhaahdaa hadduu qofku wanaagsan yahayna oo ilaahay uu subxaanah wa ciribtiisu inay wanaagsan tahay alla oge ilaahu hadday wanaagsan tahay ciribtayda dambe nolosha io dheere hadday ciribtayda dambe dhib iyo shiddo iyo masaa'ib iyo fitno diin ay tahayna ilaahayow haddaa diintayda ii naba tahay ilaw hadda iska kay oofsadheh imaa muxsinan waxaa dhici karta inuu qofku wanaagsan yahay oo falacalahu la arko yasdaadu inuu kordhisto wanaag ciribta dambe inay ku wanaagsan tahayo gadaal aad wanaag badan ka samaysaa dhici karaysa cibaade iyo taacaad badan aad la timaado khayr badan aad la timaado marka maxaad u tamaninaysaa geeridii wa imaa musii'an waxaa dhici karta in qofku uu xumaan ima musiian inuu xumaan la yimaado oo falacalahu dabadeedna xumaan intuu ku dhaco falacalahu xili intuu ilaahay siiye iyo wakhti noloshii u dheereeyo yastactibu markaa inuu naftiisa canaanto oo toobad keeno oo dariiqi usoo hagaaga yaa dhici karta muttafaqun calayh wahada lafdu lbukhaariy bukhaari baa warinaya walidalika xadiidka dambuu inoogu iman doonaa xadiid anas bnu malik wafii riwaayati limuslimi waxaa ku soo arooray can abi hurayrata radi allahu tacaala canh can rasuuli اlaahi sal اllahu alayh ali waslm wuxuu ka warinaya qaala inuu yidhi laa yatamanayana axadukum qofkiin yuunan tamaninin almowta geeridii walaa yadcu bihi min qabli an yatiya yuusanna ilaahay ka baryin walaa yadcu yuunan ilaahay ka baryin bihi geeridii min qabli ka hor an yatiyahu intaynan imanin wayba imanaysaaye intaynan kuu imanin ka hor adigu ilaahay ha ka baryin inahu ida maata maxaa yeelay qofku hadduu dhinto inqaaca camaluhu camalkiisa waa go'aya waannahu laa yaziidu almu'min sideedana laa yaziidu ma kordhisto almu'mina cumrahu cumrigiisa ma kordhisto ilaa khayran mooye maxaa yeele shantii salaadood buu tukanayaa waxbuu sadaqaysanayaa dikri alluu la imanayaa qur'aan buu akhrinayaa khayr iyo wanaag muu intaa ku dhex jira qofka mu'minka ah marka cumrigaaga maalintii kuugu darsantaba khayr iyo wanaag weeyaan marka geeridii ha tamaninin wouba iman doonaayo intuunan kuu imanin ka hor ilaahay adigu ha ka baryin oo ha weydiisanin ma bannaano weeye macnaheedu ilaa inay fidno tahay mooyaane wa can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi laa yatamanayana almowta geeridii lidurin asaabahu dhib asiibay darteeda yuunan u tamaninin fain kaana laabudda faacilan hadday tahay mid laga maarmaan a inuu ilaahay ka baryo geeri haddayba noqotaba geeri inaad ilaahay ka baryayso waxaad dhihi lahayd baa laguu sheegaya falyaqul ha yiraahdo allaahumma axyinii maa kaanat ilxayaatu khayran lii allaahumma ilaahayow axyinii inoole maa kaanat ilxayaatu intay noloshu tahay khayran lii wanaag badan watawafanii ilaahayow ii oofso ida kaanat ilwafaatu hadday geeridu tahay khayran lii mid ii khayr badan ilaahu inoole hadday noloshu ii khayr badan tahay alla adiga ma ogid hadday geeridu ii khayr badan tahayna adaa oga ilaahayow geerida ii keen sidaa dheh muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya walidalika waxaa la yidhaahdaa sheekha maadaama uu u baabeeyey walaa ba'sa bihi likhawfi اlfitnati fi اddiin wuxuu usoo soo qaatay imaam اlbukhaari raxmat اllahi tacaala calayh min fiqhigiiba bay ka mid ahayd maalin maalmaha ka mid ah aakhir xayaati fitnuu la kulmay fitnadii musiibadii ahayd khalqu weeyaan aad iyo aad buu ugu rafaaday magaalooyin dhowr ohuu maray waaltii laga saaray markii dambe wuxuu aaday magaaladiisii bukhaara oo ardu tashken iyo halkaa ku taalluu aaday isagoo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi magaaladii kaa aad u sii socotayna musiibadii iyo balaayadii baa ka nacay ilaahay buu baryey subxaana wa tacaala xadiidkanuu ilaahay ku baryey allahuma axyanii ma kanat alxayaatu khayra lii watawafanii ida kanat alwafaatu khayra lii wuu yaro xanuunsaday dhowr maalmood buu xanuunsanaa kadibna waaba dhintayba raxmat ullahi tacaala calayh maxaa yeelay waa fitna fi ddiin weeyaan masalatu khalqi alqur'aan muctasiladii baa dhulka haysatay qof walba waa lagu imtixaanayey masale aad iyo aad u dhib badanna way ahayd oo qolooyinkii ahlu dalaalka ahaa ay dadkii iyagu intay mas-uuliyiintii la wareegeen oo qudaadii noqdeen oo meel walba dadka ay ku imtixaanayaan imaamu axmed waad aragteenoo waad maqasheen taariikhdiisii iyo dhibkii uu soo maray wahaakada a'imadoo dhan rabiic bnu sulaymaan ardayga imaamu shaafici waaba loo dilayba isagu xabsigu in badan ku jiray wahaakada aimo badan baa u dhintay imaamu albukhaari marka ciraaq buu yimid dhibkii waa ka qabsaday waa ka tegey dhowr meelood buu maray sidaasaa dhibkii u qabsaday markii dambe magaaladiisiibuu damca inuu aado waa loo soo sheego waxaa la yidhi magaalada ku socotidna musiibadii waa ka dhacday oo waaba lagu sugaya in lagu imtixaano darteeda ilaahay buu baryey subxaana watacaala maba gaarinba magaaladii isagoo u jira xooga yay naftu ka dhacday raxmat ullahi tacala caleyh meydkiisiibaa la geeyey halkiibaa lagu aasay hadda uu ku aasan yahay wa can qays bni abi xaasimin waxaa laga wariyey qays waa taabici weeyaan waana mukhadram mukhadram waxaa la yidhaahdaa qolooyinkii aan saxaabadana ahayn taabiciintana ka sarreeya oo say ku dhici karaysaa waxay ku dhacday fii xayaati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam buu soo islaamay laakiin min shuruuط الصaxaaba waxaa ka mida inuu nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh la kulmo saddex shardi weeyaan inuu islaam yahay oo nabiga la kulmay oo islaamnimadii ku dhintay qoladan iyagu mukhadran baa la yidhaahdaa laba shari baa laga hela hal shartaa ka maqan islaam way ahaayeen fii xayaati nabiyi sal allah alay wasalam waa ku dhinteen laakiin kulankii nebiga ka dhiman kulankii nebigaa ka dhiman sidaa darteeda saxaabo lama dhihi karayo mukhadramiin baa la yidhaahdaa dhowr iyo labaatan bay gaaraan qays bni abi xaasin baa ka mid ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhowr habeen aasan iyuu magaalada madiine soo galay oo uu yimid cashara mubashiriina biljanna kulligooda wuu kulmay waaa la yidhaahdaa qofu la kulmay isagaa ka jira iyo dhowr kaloo la tilmaamo qays ibn abi xaasin baa marka wuxuu yidhi dalnaa waxaanu u galnay calى khabaab ibn اlarad saxaabigii la oran jiray khabaab ibn aradna wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina alawaliin wuxuu ka mid loo dhibaateeyey islaamka ee loo dilay ee loo rafaadiyey isagii ehelkiisaba radia allahu tacaala canh nacuuduhu annagoo soo booqanayna waqad iktawaa sabca kajyaatin wuxuu isgubay aakhir xayaatii weeyaan aad buu u xanuunsaday markaasuu wuxuu isku dhejiyey toddoba dab buu isku dhejiyey sabca kayaad toddoba dab buu isku dhejiyey toddoba meelood buu iska gubay maxaa yeelay dabku wuxuu ka mid yahay dawada wayno iman doontaa haddii ilaah yidhaahdo axaadiistii nebiga ku soo aroortay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh laakiin nebigu wuxuu odhanayay waakrahu liummatii alkay saxaabo badanoo isgubayna waa jirtaa markii dab ka doonay dawo waxaa ka mid ah ubay bna kacb waxaa ka mid ah cimraan bni xusein waxaa ka mid ah khabaab bn alarat way badan yihiin wuxuuna ka mid yahay shifaaga iyo caafimaadkuu ka mid yahay maamaahyadeennaba ka mid ahaydba maxay yidhaahdaan dab iyo iyo cudur meel ma wada galaan qofka hadduu xanuunsan yahay dab lagu dhejiye khalaas waa laga boodi jiray taasay ahayn jirtay waqad igtawaa isagoo isgubay sabca kayaatin toddoba dab isku dhajiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi isagaa ka sheekaynaya xadiidkanna qayb ka mida way inoo soo hormartay ina asxaabana aladiina salafuu madow ina asxaabanaa asxaabtayo aladiina kuwii salafuu hormare madow waa tageen waa tageenoo khalaas dhinte walam tanqushum اdunya qof ay adduunyadii wax ka nuqsaamisayna ma leh oo macnuhu waa maxay isagoo rafaadsan oo dhibaataysan oo gaajaysan adduunyadii yuu ka dhintay adduunyo uu helay oo uu ku raaxaystay maba aragba adduunyadii waxay ka nuqsaamisayba ajarkoodii maba jirtaba wa innaa laakiin annagu cumrigii baa naloo dheereeyey adduunyadii baa naloo furay hanti badan baanu helnay asabnaa adduunyadii waanu ka helnay maa laa najidu waxaanan u heli karaynin lahu xoolaha iyaga ah mawdican meel la dhigo adduunyadii waxaa naga soo gaaray wax aanu meel aan dhigno aan garan la'nahay ila turaaba care inaanu gelinno oo dhismo mooyaane adduunyadii baa naga badatay qofka marka ugu horeeya hadduu guri ijaar helo nasiib buu leeyahay xoogaa hadday u korodho gaari buu iibsanaya xoogaa hadday markaasu wuxuu leeyahay ku hamoonaya inuu guri raadiyo hmm, sidaas weeyaan marka wuxuu yidhi caro mooye meel kale aanu gelinno aanu weynaba wlowla ana nabiya sal اllahu alayh ali wasalam haddaynan ahayn nebigu salawaatu اllah wasalaamu alay nahaana inuu naga reebay haddaysan ahaan lahayn inuu nebigu naga reebay an nadcuwa inaanu ku alla barino bilmowti geeri la dacawtu bihi haddaan ilaahay ka baryi lahaa ee nebigaa noo diiday calayhi salaatu wasalaam in geeri ilaahay laga baryo uma ataynaahu maratan ukhra maalin kalaannu haddana u nimid wuu xanuunsanaa maalintii sidii baanu oga tagnay haddana maalin kalaannu soo booqannay wa huwa yabni xaa'itan lahu isagoo dhisaya oo hagaajinaya derbi uu lahaa faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi ina almuslima qofka muslimka ah layujaru waa laga ajar ajarsiinayaa fii kulli shayin wax walba laga ajarsiinayaa yunfiquhu uu nafaqeeyo ila fii shayin hal shay baase jira oon laga ajarsiinaynin oo waa maxay shaygaasoo yajcaluhu uu yeelayo fi turaabi carada kaa laga ajarsiin maayo muttafaqu calayh whada lafdu riwaayaة اlbukhaari baabu اlwaraci wa tarki الshubuhaat wuxuu u baab alwarac xalaal quudadkii in xalaashii la quuto iyo wa tarki shubahaat shubahaadkii oo laga fogaado xay aanan xalaashiisuna caddayn xaaraamnimadiisuna caddayn kaa dheehgalay isaga fogow maxaa yeelay diintaada saasaa u nabadgelyo badan haddaad xaaraamse cunto ogow aakhiradaadii ka go'an tahay cibaadadaadii ka go'an tahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wataxsabuunahu waad u malaynaysaan waxaa markaad samaynaysaan hayinan wax fudud baad u malaynaysaan wa huwa cinda allahi laakiin ilaahay agti cadiimun aad bay ugu weyn tahay wax walbo aynu fududaysanno ayaa loola jeedaa oo macaasidiibaa soo gelaya oo hadalkii munkarka ahaabaa soo gelaya oo kiibadii iyo namiimadiibaa soo gelaysa laysaga raaxaysanayey la dhadhansanayey macaanka badnaa laakiin wa huwa cinda cadiim ilahay agtiisa waa ku weyntahay ma bannaana qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina rabbaka muxamedu rabbiga ama ina rabbaka ayuha almu'min adigaa lagula hadlayaa adiga lagula hadlaya muminka ahow rabbiga labilmirsaadin waa mid mirsaad mirsaadku waxa weeyaan qof meel kuu fadhiya ee ku sugaya ee waxaad samaysay kaa abaalmarin doona marka rabbiga meel buu u fadhiyaa oo ilaahay subxaanah wa macnaheedu waxay tahay waa ka abaalmarinaya waa ka aargudan doonaa biniaadankan waxa ay samaynayaan hadduu qofku wanaag sameeyena wanaag buu ku abaalmarinaya hadduu xumaan sameeyena xumaan buu ku abaalmarin doonaa Mm, waa kii koranaya weyaan ilaahay dhowraya wa can inamaan bni bashiirin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى allahu alayh walih wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka alle oo dhahaya nucmaan ibnu bashiir waa dhallinyaradii ugu horeysay ee magaalada madiina bacda alhijra dhashay wey isagii cabdulahi bn zubayr cabdulahi bn zubayrna muhaajiriinta isagaa ugu horreeyey wax u dhasha zubayr bna cawaam wiilkiisaas ayaa ugu horeeyey muhaajiriin oo idil ansaarna waxaa ugu horeeyey nucmaan ibnu bashiir baa la dhahaa aabihiina waa bashiir ibnu sacad weeyaan radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waa maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam yaquulu isagoo dhahaya ina alxalaala xalaashu bayinun way caddahay lafdiyo qaarkood waxaa ku soo arooray kama fii musaxiix ibni xibbaan ina alxalaala bayinun bilkitaabi wاsunna xalaashu waa caddahay qur'aankii iyo sunnaday ku caddahay waina alxaraama bayinun xaraamtiina waa caddahay oo bilkitaabi wasunnay ku caddahay laakiin wa baynahumaa xalaash iyo xaaraamtii waxaa u dhaxeeya xalaal iyo xaaraam waxaa u dhaxeeya mushtabihaad baa u dhaxeeya kuwa wejiyo isu eg ah oo marna dhinac haddaad ka fiirisa xaaraam buu u egyahay dhinacan haddaad ka fiirisana xalaal buu u egyahay labadii dhinacba waa u egyahay wejiyada qaarkoodna wuxuu ka shabahaa u ekaanaya xalaashii dhinacna wuxuu u ekaanaya xaaraamtii mushtabihaadkaas ayaa jira xalaashu waa caddahay oo mucdamu nnaas qof ay ka qarsoon tahay maleh khamriga inuu xaaraam yahay qof islaam ay ka qarsoon tahay maleh ku hadda soo islaamay ma garanayo inuu khansiirku xaaraam yahay qof walba waa og yahay in eh, raashinkii la cunaya neef geel ama lo ama ari inaad qalataa ood cuntaa inay xalaal tahay shaki ma leh qof walba waa ogyahay haduu hadduu kugu soo gala xalaaliya xalaashu waa caddahay xaaraamtuna waa caddahay laakiin waxaa jira wax u dhaxeeya oo labada wejiba qaadan kara laakiin nebiga muxuu yidhi hadalkan dhowr laa yaclamuhunna shubahaadkaasi ma garanayaan kaiirun in badan oo min annaasi ah in badan oo dadka ka mida shubahaadkaasi ma garanayaan macnuhu waa maxay in yar oo ka mida garanaya wey oo wa-ayo waa culammadii oo keliya weeyaan sidaa darteeda waxay tahay qofka wixii xalaalnimadiisu u garanayana qaado waxa xaaraamnimadiisa aad u og tahayna ka fogow wixii wejigiisu uu dhinaca uun kuu raaci waayo ka istaag haddaad culamo heshana weydii hadday kuu fatwoodaanna qaado aad ku kalsoon tahay diintooda haddii laakiin keliga aad tahay ka istaag maxaa yeelay nebigu inoo sheegi doona calayhi salaatu wasalaam sababta looga istaagayo wa baynahumaa waxaa u dhaxeeya mushtabihaatun laa yaclamuhunna aysan garanaynin kaiirun in badan oo min annaasi dadkii ka mida in yar oo dadkii ka mida garanaya waa culammadii weeyaan faman ittaqa shubahaat qofka iska ilaaliya ee iska dhowra ee ka fogaada shubuhaadkii cilmi uma lihid qofaa weydiisid wa leh waa iska dhowrtayo waa ka fogaatay faqad istabra'a kaasi wuxuu la beri noqday wuxuu ilaashaday wuxuu dhowrsaday lidiinihi diintiisii iyo wa cirdihi sharaftiisiiba culimmada islaamka waxaan haddii uu yahay xitaa wax shubho geli karaysa waa ka fogaan jireen imaamu nawowi kitaabkeennan sheekha inoo qoray raxmat tacaala calayh ardaygiisa ka hadlayey raxmat ullahi tacaala aleyh cala addiin alcataar raxmat ullahi tacala aleyh ardaygiisu ahaa tarjamadiisi markuu ka hadlaya wuxuu yidhi wa kaana laa yakulu fawaakiha shaam fawaakih damishq imaamu nawowi raxmat ullahi tacaala caleyh magaalada nawa buu ku dhashay halkaasuu ku koray waa ka soo tegey dimishq buu yimid masjid alumawigu fadhin jiray halkaasuu cilmiga ka qaatay halkaasuu cilmiga ku gudbin jiray laakiin waxaa caado u ahayd inuusan cunin magaalada dimishqah fawaakihdeeda maxaa dhacay baa la yidhi waa la weydiiyey wuxuu yidhi magaaladan fawaakihdeeda waxaan oga cararayaa beerahan magaalada duleedkeeda ah waqaf bay ahaan jireen hadday waqaf ahaayeenna dad baa milkiyey markii dambe waqaf lama milkin karayo hadday milkiyeenna xoolahoodiibay ka mid noqotay xoolo ahaantoodiibay usoo goosanayaan oy iibsanayaan dadkiibay ka iibinayaan marka wax waqaf ahaa oo xaaraam ahaa inuu ii soo galaan nacaya sidaa darteedaan oga fogaanaya raxmat tacaala caleyh marka in laga fogaado wixii shubha ah waa wax wanaagsan oo la yska ilaaliyo adigaana u aayi doona ubadkaagaa u aayi doona ilaahay subxaana wa tacaala diintaaduu ka dhigayaa diin naafica faman itaqa shubahaati qofka ka fogaada shubahaadkii faqad istabra'a kaasi wuu la beri noqday ilaashadoo xifdiyoo dhowrsaday lidiinihi iyo wa cirdihi waman waqaca qofka ku dhaca fi shubuhaat shubahaadka qofka ku dhaca macno ma leh shaygan waa makruuh culimmadu hadallay ka yidhaahdeen dhib ma leh waayahay waa ku simbirracatay taa meeshaa joogi mayso waa ku sii wadi doontaa maalinta dambe waman waqaca fi shubuhaat qofkani marka horeba waxbaa uga horeeyey xaaraamtan uu ku dhacayd aragteen waxbaa uga horeeyey adal baa jiro loo nisbeeye laakiin aanan hubin sixadiisa oo waxay yidhaahdaan cumar baa maalin wuxuu arkay nin khalad ku dhacay markaasuu yidhi waa markii igu horraysay aan ku dhaco wuxuu yidhi sideedaba ogow ilaahay subxaana wa tacaala marka ugu horraysaba qofka ma fadaxeeyo oo macnuhu waa maxay gefkan aad ku dhacday gef kala kaaga horreeye sideedaba marka way dhici karaysaa qofka in marka ugu horeysaba gefka uu ku dhaca la arko laakiin inta badan baa laga hadlayaa bay yidhaahdaan bacd alculamaa oo macnuhu waxa weeyaan qofkan xumaanta la jahraya wax kala uga horeeyey marka hore shubahaad badan buu ku soo dhacay ilaa uu marka dambe ku dhiiraday xumaantii ilaa uu marka dambe ku dhiiraday xaaraamtii shubahaad badan baa uga soo horeeyey wax badan baa uga soo horeeyey ciyaadan billah marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman waqaca qofka ku dhaca fi shubuhaati waxyaabihii shubuhaadka ahaa xaaraam lama dhihin laakiin waa shaygii dhexe ee shubuhaadka ahaa qofka ku dhaca waqaca fi lxaraam xaraamna waa ku dhacay kaasi xaaraam buu ku dhacay maxaa yeelay waa waxa ay tahay oon shaki lahayn qofka shubahada ku dhacay inuu xaaraam uu ku dhacayo siduu u socdo xaaraam buu tegi doonaa marka dambe maalmaha hore waxaad arkaysaa wuxuu ku cudur daaranayaa dhib ma laho culimmadii baa isku khilaaftay oo waa kan oo waa kan oo marka dambena xaaraamtii buu dhex fadhiisanaya isagoo dhex fadhiyaad arkaysaa xaaraamtii waqaca fi lxaraami xaaraam buu ku dhacay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga tusaale ina siinayaa wuxuu yidhi karaaci wuxuu la mid yahay mid qowsaar ah xoolo raacay ari raacay yarcaa raacayna xawla alxima arigii wuxuu ku raacay xawla alxima meel kayn ah kayntu dugaag badan baa jooga marka maxaa dhacaya xoolahani cagaar iyo daaq bay doonayaan meeshii daaqsinka ahayd ee dhirta badnaydna dugaag baa jooga hadduu dugaaggii marka meesha ugu galo arigii maxaa dhacaya marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam neefkan ama xoolahan ariga ahna dayn maayo inuu cagaar doonto cagaarkii iyo meeshii kaynta ahaydna dugaag baa ku jira labadoodana aragti baa ka dhaxaysa marka tiibuu nabiga miaal iyo tusaale inoogu soo qaadanaya qofkan shubhaadka ku dul wareegaya wuxuu la mid yahay qof dugaag ku dul wareegaya oo kale kayn dugaag ah oo libaax ka buuxa qof dalaq yiri maxaad u malaynaysaa isagoo nabad qabana waa dhici kartaa inuu ka baxo laakiin uma badna waxay u badan tahay in la helo oo meesha lagu cuno markaaba marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka xaaraamta ku dhacaya tilmaantiisu ka raaci oo kale weeyaan qof qowsaar ahoo yarca raacaya xawla alximaa meel kayn ah hareeraheedii ku raacaya yuushaku waxaa soo degdegaya an yartaca fiihi kayntii inay xoolihii galaan oo ay daaqaan hadday daaqayaanna dugaaggii baa meeshii ku cunaya kaasi waa tusaale weeye tusaale labaadna dhegaysa haddaba meeshan kaynta ah ee laguu diiday waa sohdin weeyaan wa tilka xuduud waa xuduuddii ilaahay weeyaan waa seerihii waa xuduuddii waa lamagalay waa meeluu ilaahay samaystay subxaanah wa tacaala intaa ma aragtaan wa tilka xuduud ullahi maxaa la yidhi falaa tactaduuha idinku ha ku xadgudbina wadankan xuduud buu leeyahay haddaad xuduuddii ka baxdo sharci darro aad oga baxdo waddan kalena aad gasho sharci darrona aad ku gasho maxaa dhacaya waa lagu qabanayaa sharci daraad ku soo gashay horta in xabsiga lagu dhigo marka hore intaanba lagu waraysaninba katiinad baa lagugu jebinayaa xabsigaa lagu dhigayaa cudurdaar la'aan baad ku soo gashay sharci daraad ku soo gashay waa in sharciga lagugu fuliyaa kadib baa lagu waraysan doonaa hadhow run maxaa kaa ah maxaa kaa been ah markaasaa la ogaan doonaa ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddaasuu samaystay ha gelin buu yidhi wa tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha waman yatacadda xuduud allah e maxaa la yidhi qofka xuduudda ilaahay tallaaba waa dulmiyey ka isagaa naftiisii waayahay xuduuddaasuu ilaahay samaystay allaala wixii xaaraam ahaa oo dhan iyo wixii shubahaad ahaa xuduuddaasay ku jiraan qofka gala marka maxaa u baneeyey bakhti baan cunay xuduuddii baan galay daruuro makuu geysay faman idura hayra baaqin walaa caad haa rabbiyow wax aan cuno afka geliya ma hayo gaajana naftaa waa iga dhacaysaaba xuduuddii waa tallowday laakiin sharci baad haysataa waa lagugu dhufanayaa khalaas soo noqo weeye marka xoogaa cun naftaada ka noole soo noqo dib dambe hagu soo laabanni meesha wahaakadaa marka haddii aad si sharci ah ku tallowdo waa bannaan tahay wixii sharciga kuu banneeyey laakiin biduuni iyadoo aan lagu banaynin baad gashay xuduudda ilaahay baad gashay ilaahay baa kaa argudanaya subxaana wa tacaala hawl ilaahay u taalla wey annaga nooma taallo marka nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh alaa waina likulli malikin xima war hooyaay ogaada alaa waina likulli malikin boqor walba wuxuu leeyahay xima meel sohdin iyo seero aho aan laga gelin alaa waina xima allah war hooyaay ilaahay meesha aan lamagelaydiisa ah maxaarimahu waa wuxuu xaaraam yeelay alaa waina fi ljasadi markuu intaa nebiga noo sheegay ayuu hadda wuxuu noo tilmaamayaa qofka bini oo dhan kulligiisa ma wada ehe qofka bini ah meel yar baa jirta xubin yar baa jirta hilib yar baa jiroo jirkiisii ka mid ah xubintaas oo qofkii hoggaankiisii oo dhan laga maamulayo oo waatee nebigu wuxuu leey waaba qalbigiiba waaba remote controlkii qofka bini oo dhan maamulayay alaa waina fi ljasadi ogaada jasadka bini aadanka ah mudqatun baa ku jirta idaa salaxad haddii xubintaasi hagaagto salaxa aljasadu jirkii oo dhan waa hagaagaya kullah dhammaantii waidaa fasadat hadday fasaadana fasada aljasadu jirkiibaa fasaadaya kullahu dhammaantii xubintaa maxaa fasaadinaya maxaase islaaxinaya xubintaa waxaa fasaadinaya allaal wixii xaaraam ahaa xubintaa maxaa islaaxinaya wixii xalaal ahaa weeyaan marka sidaa darteeda hadii xaraam lagu quudiyo xubintii waa fasaaday adigoo waa fasaaday marka haddii xubintii xalaal la quudiyo way hagaagaysaa adigoo dhanna waa hagaagaysaa walidaalika adduunyadan maanta aynu nool nahay xaraamtii meel walba inaga soo gashay intaa waxaa inoo dheer wax walbo adduunkan yaallana waa waxaan qalbigaaga u roonayn social mediahii bal fiiri waxa laga yaabaa waagii hore islaan qaawan haddaad aragtay indhahaad ka leexan jirta laakiin hadda teleefonkaagiibay kaaga soo horbaxaysaaba qofka haddii la yihahdo maxaa u daawanaysaana wuxuu le war balkaadi intan yar aan fiirsade hadhow dambe waxay ahaataba intan yar bal ii buu leeyahay wax cusub weeyaane marka fidnadu meel walbay inaga gashay hadda musiibadii meel walbay inaga gashay waxaad ogaataa qalbigaagay ka go-antah waxaa bixinaya qiimaha ugu badan waa qalbigaaga wey maxaa yeelay alaa waina fi ljasadi mudra idaa salaxat hadday hagaagto bilxalaali wixii ilaahay subxaana wa tacaala u xalaal yeelo ilaahay faray subxaanah wa tacaala salaxa aljasadu kulah waidaa fasadat fasada aljasadu kulah alaa wahiya alqalbu ogaada waa qalbigii muttafaqu calayh marka jirkaagoo dhan qiimo ma laha meesha ugu qiimaha badan waa qalbigii weeyaan marka sidaa darteeda haswiga iyo duulaanka wuxuu ku socdaa ugu badan hadda adduunyadii waa qalbigaaga weyaan hasw lfikri weyaan fikirkaaga weyaan adigoo dhan marka laguma baahna waagii hore gacmaha inta laynaga xirxiro oo adoonsii hadda laakiin looma baahna waa lagu adoonsanayaa adigoo raalli ah adigiibaa imanaya in hallay addoonsada dhahaya oo waa sidee lianna miftaaxi qalbigaagaa la qaatay khalaas wey qalbigaaga la maamulayaa qalbigaagiibaa loo taliyaa qalbigaagiibaa la xukumaa fikirkaagiibaa la xukumaa caqligaagiibaa la xukumaa waxaa tahay male marka adiga waa iska daba socotaa un waagii hore africa intaasoo milyan oo dad ayay ka soo qaadeen doomay ku soo qaadayeen raashin bay siinayeen markaasaa la keeni jiray maraykanka oo la iibin jiray hadda laakiin intii in ka badan iyo labalaab iyo saddexlaab weliba qoloyin badda ku dhimanaya iyagoo diyaarahay iskeenaan iska daa kuwan iskeenaye wadankeenni kuwii joogay baa weli diyaar ah oo qof walba haddii la yidhaahdo maanta kulli ay soo wada bixi lahaayeen adduunko dhanna weeyaan waxaasoo dhanna waxa keenay waa social media weyaan wax kale maaha qof walba wuxuu raalli la noqday in la adoonsado in la maamulo in loo taliyo haswalfikriga weeyaan caqliyadeenna laynaga maamulay wey waa mawduuc aad u dheer weeye u baahna inuu qofka aad ugu fakiro wrawaynaahu min uruqin balfaadin mutaqaariba waanu warinay buu yidhi xadiidkan biuruqin min uruqin baanu ku warinay balfaadin mutaqaariba alfaad isu dhodhow wcan anasi radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh walih wasalam wajada tamratan fi ariiqi nebiga calayhi salaatu wasalaam wajada wuxuu helay tamratan timir buu helay fi ariiqi waddaduu ka helay waddadii xabad timiroo taalla ayuu nebigu arkay wuu soo qaaday muunan cunin nebigu calayhi salaatu salaam inuu cunu doonayay laakiin maxaa u diidey waxa u diiday waa kan nebiga wuxuu yidhi lowlaa annii akhaaf haddaanan anigu ahayn mid ka baqanaya an takuuna inay noqoto min asadaqati inay noqoto la akaltuhaa waa cuni lahaa haddaanan ka baqanayn inay noqoto sadaqo waa cuni lahaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin muxuu oga tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam baqasho uu ka baqanaya inay sadaqa noqoto maxaa yeele xaaraan bay ka ahayd sadaqadii manaa waxa shubahaadkaa ka fogow diintaaday u fiican tahay cirdigaagay u fiican tahay aakhiradaday u fiican tahay adduunkaagay u fiican tahay muttafaqun calayh qofkana qalbigiisu hadduu xalaal cuno cuno carabkiisa iyo dhadhankiisa iyo wuxoo dhan waa isdoorinayaan haddaadan muddo sokor cunin oo waxaad cunaysaba uu kharaar yahay maalinta dambe haddaad sokor afka gelisa ka war maxaad dareemaysaa waa tufaysaa qofka shaaha aad u caba ama waxyaabaha macmacaan caba haddii maalinta dambe koob shaah ahoo kharaar lasoo soo hoos dhigo afka hadduu geliya maxaa dhacaya waa dareemayaa markiiba xalaashana saasaa loo dareemaa xaaraamtana saasaa loo dareemaa ma idin la tahay qofka xalaasha cuna hadduu shay xaaraam a ah soo qaato waa dareemayaa ma u malaynaysaan taa haa way dhacday waana arki doonaa oo saxaabadii bay ka dhacday oo taabiciintii bay ka dhacday oo cid walbay ka dhacday waa wax la hubo weeyaan oo dhacay mutafaqu calayhi wa can nawaasi bni samcaani radi allahu tacaala canhu can nabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu albiru wanaagu xusnu اlkhuluqi weeyaan biriga iyo samafalku sidiisaba akhlaaqda wanaagsan buu ka mid hadalka wanaagsan ficilka wanaagsan akhlaaqda waxaasoo dhan birigii samafalkii wanaagga buu ka mid yahay akhlaaqdii wanaagsanayd akhlaaqda wanaagsanna waa waxa jannada lagu galo maxaa yeele aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaamati axasinukum khuluqan buu nebigu yidhi kuwa aniga xagga fadhiga iigu dhow maalinta qiyaamaha hareerahayga fadhiisan doono waa kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan marka qofka inuu raadiyo waa laga maarmaan walimu dembiga waxaa la yidhaahdaa dhegayso dembi wmaa xaka fii nafsika naftaada wixii dhiba oo wakarihta aad nacdo an yaطalica in ay kugu arkaan calayhi xumaanta iyada annaasu dadki waa wax naftaada dhibaya isla markaana aadan jeclayn dadku inay kugu arkaan xaraam inay tahay tuug maalin wax xadaya dadkoo arkaya waa yaryah laakiin habeennimo iyo xilli aan la arkaynin ishu ay seexatay qofka uu degan yahay hadday maalinnimo tahay oo aan la arkaynin buu waxadaya isku mid maaha xalaashii iyo xaaraamtii haddaad mukulaashi ama bisadii intaad soo qaadda aada hilib u dhigto agtaaday ku cunaysaa maxaa yeele way ogtahay inaad adigu siisay xalaal u yahay laakiin hadday kaa xaddo orod bay isa sii daynaysaa laba reerood bay kala boodaysaa dib dambena u arki maysid maalmahaasoo dhan agtaada ma imanayso iyo saacadahaas maxaa yeele way ogtahay inay tuugtahay waxaday waa sidii oo kale weeyaan imiga waxaa la yidhaahdaa wax naftaadu dhibsanayso qofkan waxaad arkaysaa qolooyinka lagu ibtilayo guryaha oo kale wuxuu ku leeya waa ogahay qolooyinkii balaayada luqunta loo geliyey baan nahay guryo xaaraamaa nu qaadanay laakiin culumaa noo fatwootay buu ku leeyahy war qofkan caalimka ah ama sheekha ah ama qofkan kuu fatwooday dembigaaga ma xambaaraya maxaa yeelay adigaaba ogba waxan inay xaaraam yihiin aslan walimu waxaa la yidhaahdaa maa xaaka fii nafsik naftaada wixii xagkaga waxaa la yidhahdaa wixii xoqa xoqitaankaa la yidhahdaa macnuhu waa maxay xoqitaanku raad buu ku reebaa jasadkaaga dembiguna dhibkiisa qalbigaaga waxbuu ku reebaya waad og tahay waxan inuu xun yahay waad og inuusan bannaanayn waad ogtahay inuu wax naftaadaa dhibsanaysa naftaadiibaa wuu xoqayaa wa karihta isla markaana waxaad nacaysaa an yaطalica inay kugu arkaan calayhi dushiisa annaasu dadkii wax laga hadlaya waa qalbigii muminka ahaa laakiin qalbi dhintay oy xalaal iyo xaaraam isugu mid yihiin laga hadli maayo kaa isaga maxaa yeele waaba qof dhintay w qalbi dhintay weeyaan sida qofka bini aadamka nolol iyo geeri u leeyahay yaa qalbiguna nolol iyo geeri leeyahay oo qalbiga ilaahay dikrigiisa iyo khayrkii iyo wanaagii iyo taacada ilaahay ku jira waa nool yahay qalbiga intaa laga waayey waa dhintay qalbiga labadooda u dhexeeyana waa qalbiga mariidka ah weeyaan ilaahay inoo sheegay subxaana wa tacaala fii quluubihim marad alle uu yidhi qalbiyadooda waa jiran yihiin jiradiibaa sii kala ah bukaan socod baa jira qofay dhul dhigatay baa jirta jiradii qalbiguna waa sidaasoo kale waa sidaasoo kale weeyaan rawaahu muslimun xaaka bilxaa'i lmuhmalati baa la akhriya iyo wlkaafi ay taradada wixii kusoo laalaabtay baa loo yidhaahdaa وعن واabصة بن معبد الجuhني wy رضي الله تعالى عنه وأرضاه qاala wuxuu yidhi أتytu rasuul الlahi slى الله عليه وآله وسلم rasuulka allan u imid faqaala nebiga marka wuxuu igu yidhi su-aal baan qabin nebigaan u imid intaanan nebiga weydiinin nebigii baa marka wuxuu igu yidhi ji'ta waad ii timid miya waa timid tasأل adoo i weydiinaya can اlbiri biriga adoo i weydiinaya miya qultu waxaan idhi nacam haa rasuulkii allow waa jirtaa arrintaas aanu imid inaan ku weydiiyo faqaala nebiga wuxuu yidhi istafti qalbak mu'min baa tahay qalbigaaga fatwo weydii jawaab weydii albiru waxaa la yidhaahdaa maطma'anat ilayhi الnafsu maطma'anad waxay ku xasisho ilayhi xaggiisa annafsu nafta waxaan inuu xalaal yahay qalbigaaga waa ku degan yahay shakina kama qabo xalaal weeyaan waطma'ana ilayhi الnafsu xaggiisana naftu waa ku xasilan tahay naftu walaac iyo walwal iyo walbahaar toona kama qabto wاlإثmuna waxaa la yidhaahdaa maa xaaka fi الnafsi wixii nafta ku soo laalaabta oo naftu ay dhibsato oo wataradada fi الsadri laabtana ku soo noqnoqda wain aftaaka الnaasu dadkuba ha kuu iftoodeen waxan inuu xalaal yahay wa aftuuka dadku ha ku yidhaahdeen waa xalaal laakiin naftaadu hadday dhibsatay ogow qofka mu'minka ahow waxan waa ugu yaraan marba hadday naftaadu wax ka keentay isaga fogow isaga carar nabadgelyadu taasay ku jirtaa wey rawaahu xadiiثu xasanu rawaahu axmed wاdaramiyu fi musnadayhima musnadkooday ku warinayeen وعn abi sirwacata bkasri الsiin اlmuhmalati wafatxihana waa la akhriyey sarwaca iyo sirwacaba waa la yidhaahdaa cuqba baa la oran jiray magaciisa ibn اlxariثi radi allahu tacala canh abu cabdiraxmaanna waa lagu kunyayn jiray qisa qabsatay ninkan isaga ah qisada qabsatay waa tan annahu tazawaja ibnatan liabi ihaab ibni casiis ninkii la oran jiray abi ihaab ibni casiis gabar uu dhalay yuu isagu guursaday cuqub bn alxaaris baa guursanaya abi cabdiraxmaan hadduu guursaday aqalgalkii markii la yidhi ha loo aqalgeeyo faatathu imra'atun haweenay baa maqashay ninkii ahaa cuqba bna alxaaris wuxuu doonay gabadhii ihaab abi ihaab ninkii la oran jiray ibni casiis gabadhiisii buu doonay waa loo aqalgeynayaa aqalgeyntii baa dhacday iyadii baa maqashay marka meeshii bay ka soo oroday markaasay u timid faqaala lahaa cuqba markaasay waxay ku tiri inii faatad imra'atun haweenay baa u timid faqaalad waxay tiri haweenaydu waxaa la sheegaa bacda riwaayaat inay addoon ahayd inii ardactu cuqba walatii qad tazawaja biha anigu waa nuujiyey cuqba ninka la yidhaahdo iyo walatii tan tazawaja biha uu la aqalgelayo maxaa dhacay marka waa walaalo ridaaca weeyaan waa nuugmo ma banaana xaraam weeye yaxrumu min aridaaca maa yaxrumu min anasab ridaaca iyo nuugmada waxa xaaraam ku noqonayo nebigu yidhi wixii nasabka xaaraam ku noqonayey nasabka walaashaa kula dhalatay ma geysid waa xaaraam weeyaan nuugmadana waa la mid waahwaatkum min aradaac fi suurati nisa muxaramaadkii markii lasoo tirinayay walaalihiinna nuugmadana xaaraan bay idinka yihiin buu rabbi yidhi xurimad calaykum halkaasaa lagu soo daray waahwaatkum min aridaac waummahaatkum alatii ardacnakum hooyooyinka idin nuujiye iyo gabdhaha aad nuugmada walaalkula tihiin iyo xaaraan bay idinka yihiin marka isagu dembi ma laha ma oga arintan laakiin hadda maxaa yimid war baa yimid waxay tiri anaaba idin nuujiyey adiga iyo xaaskaagaba markhaatigana maxaa la rabaa laba rag ah haddii la waayo hal rag iyo laba dumar ah laakiin meeshan maxaa yaallo ugu yaraan waxa yaallo waa shubha soo ma waxa ugu yar ee la dhihi karaya muxuu noqonayaa waxani xalaashooda iyo xaaraamtooda ma cadda sidaa darteeda maxay tahay mowqifka qofka muslimka ah hadday sidaa tahay waa kan marka mowqifkaagii nebiga wuxuu yidhi dhowr salawaat اllah wasalaamu calayh faqaala laha haddii warkaa gabadhii ay u sheegtay oo ku tiri inii qad ardactu cuqba anigu waa nuujiyey cuqba iyo walatii tan qad tazawaja biha uu la aqalgelayo faqaala laha cuqba cuqba marka wuxuu ku yidhi ma aclamu anaki ardactanii anigu war uma hayo mana ogi anaki adigu ardactanii inaad i nuujisay wax ii sheegay ma hayo taariikhdayda kuma jirto war uma hayo meel aad ka soo gashayna war uma hayo hooyaday xitaa iima sheegin aniga reerkaygii iima sheegin walaa ahbaratanii adigana iimaadan sheegin horay saacaddan ka hor intaad ii timid war cuqbow waa ku nujiye ogow hooyada ridaacaan ahay imaadan dhihin maxaa hadda ii kaa keenay marka oo hawl adag wey islaanaad dhisatay oo unbalaaye kaa hoos kacday <laughs> kharashkaagi iyo waxaagii oo dhanna baxay haddana lagu leeyahay uun anaa ku nujiyey adig islaantanba waa dhib kale weyaan farakiba marka war ma jiro gabadhii meeshii buu kaga tegey farakiba wuxuu u faras fuulay awrkiisii u raacay ilaa rasuuli illaahi sala alla alay slam bilmadiina magaaladii madiine ahayd iyagu marka madiine ma deganayne bannaankeeday joogeen oo waa maka iyo meelaha fog bay jireen mudduu sii soconaya wax kalena uma socdee xalaashan iyo xaraamtan inuu ogaaduu rabaa ma ii xalaalbaa mise waa iga xaaraam islaantan aniga i nuujisay bay sheegaysaa xaaskayga nuujisay bay sheegaysaa weligay ma maqlin reerkayga igama waramin iyada hore iiguma sheegin wax kale oo warkaa haya ma hayo iyada cid a ii keentayoo markhaati ah a leh arrintaa ma ii bannaan tahay mise iima bannaana farakiba ilaa rasuuli illaahi sala allah alay wasalam buu u fuulay xaggiisa bاlmadinati fasa'alahu nebiguu weydiiyey faqaala rasuulu lahi sal اla alي wsm jawaabtii nebiga dhegaysa hadaba nebigaa u jawaabo wuxuu yidhi kayfa waqad qiila kayfa seed xaas oga dhigataa ood u aqal gashaa oo ay naagtaada kuugu noqotaa waqad qiila iyadoo warkaa la yiriba soo lama dhihin ha soo ugu yaraan hal qof ma haysid ha soo iyadii ma aha soo iyadii ma sheeganayso ha khalaas markhaatigeeda qaado walidaalika culimmadu waxay yidhahdaan xadiidkan waxaa laga qaadanaya waa meesha keliya shareecada islaamka qof dumar ah oo keligeed a markhaatigeeda lagu yeelayo maxaa yeele waa iyada saaxibat iridaac qofka naaska kuu duway ee ku nuujiye waa iyada warkeeda waa la yeelaya marka nebigu wuxuu yidhi kayfa seed u yeeli kartaa ad u sii socon kartaa waqad qiila iyadoo warkanna yimid oo warkaa la yidhi fafaraqahaa cuqba cuqbo gabadhii waa ka tegey wanakaxad way guursatay waagii dambe zawjan hayrahu midaan isaga ahayn bay guursatay maxaa yeele waa walaalkeed wey mutafaqrawaahu lbukhaariyu ihaab la yirina bikasri lhaa'i hamzati hamzada oo la hoos dhigo casiiz weeyaanoo bifatxi lcayni caynka oo la kordhiga iyo biza'ayni mukarara laba za oo xiriir ah marka haddii sidaasi ay tahay khalaas wixii shubha ka fogow ka fogow maxaa yeele وعن الحسن بن علي بن أبي طالب وy سبط رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم وريxاaنة أبي محمد قال wuxuu yidhi xafidtu waan xifdiyey min rasuuل اللahi صلى الله عليه وaله وسلم xaggiisa waxaan ka xifdiyey isagoo odhanaya dac maa yariibuka wixii ku shaki geliya isaga dhaqaaq waxaan shaki baad ka gashay soo maha xaggiisii ha talow ma xalaalba ma xaaraanba maxaa la yidhi ma hayo xaqiiqo qof caalim oon ku kalsoonaho diintiisii aan weydiiyana ma hayo daac isaga fogow maa yariibuka wixii ku shaki geliya ilaa maa shay xaggiisa aag laa yariibuka xalaashiisu aynan ku shaki gelinayn waa xalaal cad shaki ma leh kaa isaga aad buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanun saxiix macnaahu waxa weeyaan utruk ka dhaqaaq maa tashuku fiihi wax allaala waxaad ka shakinaysa isaga dhaqaaq wa khud qaado maa laa tashuku fiihi waxaadan ka shakinaynin aado wax marnaba xalaashiisu aynan shaki kaaga jirin aado waxa xalaashiisu shaki kaaga jirana isaga dhaqaaq an caaishata waxaa laga warinaya radi alahu tacaala canha qaalad waxay tiri kaana lii abi bakr dhegayso hadaba waa qisadii aynu ka soo warramaynay nafteedii weeyaan qofku hadduu xalaal cuno oo cuno oo cuno oo cuno maalinta dambe shayga xaaraamta ah dhadhan buu u yeelanayaa waa sida qofka shaah kharaar la hoos dhigay zabankeenan oo kale hadduu ka saaro khaaq buu leeyahy waa maxaan kharaarka ah haddii wixii uu dhanaan yahay ama kulul yahay markiiba waa dareemaya carabka xaaraamtuna qofku hadduu xalaal quuto markiiba waa dareemayaa dhadhan kale u yeelanaysaa adiga hadda aadan ogeyn iyay u yeelanaysaa kaana liabi bakrin sidiiq abuu inuu xalaal quudad ahaa shaki ma leh laakiin wuxuu lahaa qisadan si fiican u dhegayso radia allahu tacaala canhu ardaa hulaamun wiil buu lahaa yukhriju lahu alkharaaj wiilkan isagaa marka abubakr radia allahu tacaala canhu ardaa xalaashuu cunayey wuxuu lahaa addoommo addoommada iyagaa marka wuu diray qaar ka mida wuxuu dhahayey baxa soo shaqaysta waxa soo shaqaysataan kharaajkii hadhow marka te mukaatibna waa la yidhaahdaa oo oh, marka dambe waa laiska sii dayn doonaa intaa haddaa keento xor baa tahay marka wuu baxaya wuu soo shaqaysanayaa wuxuu isaga cuna mooye inta kalena sayidkiisiibuu siinaya abubakar marka ninkanuu diray wuxuu ku yidhi bax haddaad intaa keento xor baa tahay liwajhi illaah markaa radi allahu tacaala canhu ardaa hulaamun wiil buu lahaa addoon ah yukhriju lahu wuxuu u soo bixin jiray oo u keeni jiray alkharaaja buu u keenayay wuxuu soo shaqaystu wax ka siin jiray wa kaana abu yakulu waa cuni jiray min kharaaji wiilkaa waxa uu u keeno waxbuu ka cuni jiray waxa kalena waa sadaqaysan jiray fajaءa yowman bishayin maalin maalmaha ka mida ayuu shay u keenay abu bakar faakala minhu abu bakar shaygii loo keenaybu wax ka cunay dhadhankii waa isbedelay kharaar buu noqday carabkii baa diiday naftii baa diiday naftiibaa ka diday naftiibaa liqi kari weyday dhuunta waa dhaafi waayey abubakr radi allahu tacaala canhu ardaa xoog waay waa isku khasbay maxaa yeeley wiilkan xalaal inuu qutu ku ogaa weligiiba isma dhihin waxbuu kuu hoosgelin doonaa marka maalintii dambuu wax u keenay fa fajaaa yowman maalin buu wuxuu u keenay in shay buu u keenay cunadii iyo wixii la mid ah faakala minhu abubakr waxbuu ka cunay faqaala lahu lulaam dhadhankiisii baa marka isbedelay faqaala lahu lulaam wiilkii buu la hadlay waa u yeeray wuxuu ku yidhi tadri ma hada ama wiilkiibaa la hadlay abubakr markaasuu wuxuu ku yidhi faqaala lahu lulaam faqaala lghulaamu wiilkiibaa wuxuu yidhi lahu abubakr buu wuxuu u yidhi tadri ma hada abubakr waad iska cuntee waxaan ma garanaysaa horta maya garan waaye waxaan maxay ahaayeen sibay u dhadhamayaane faqaala abubakr wuxuu ku yidhi waa maa huwa oo muxuu yahay ii sheeg bal qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa takahantu liinsaanin mid kuhaan u sameeyey waa u faaliyey weeyaan faal baan u kala rogay caradaan u xarxariiqay angaleel baan u rogay waxaa doontaba dheh marka waa u faaliyey buu yidhi kaahin baan ahaa filjaahiliyati nin baan u sameeyey waagii jaahiliyadii islaamnimada horteed baa nin u xarxariiqay wamaa uxsinu mana ahayn mid yaqaana alkahaanata curaafnimadin iyo faalalownimadin iyo waxaana maba aanan garanayn waa iska xoogsanayey mooyaane waxbaan u xarxariiqay ilaa anii khadactuhu laakiin waa siray waxaan ku yidhi waa aqaanaa baahidiisuu ii sheegay xariiqaan u kala rogrogay waxbaan u sheegay ilaahay baa wixii dhab ooga dhigay <laughs> waa wax musiibo a ah, moogta wixii uu sheegayay baa ilaahay dhab ka dhigay falaqiyanii maantu ila kulmay marka sidii baanu ku kala tagnay ninkii iska tegiyey oo wixii aan sheegayey baa ilaahay qadarkiisii waafaqay maantuu marka aan kulannay fa acطaanii lidalik waxaan aad cunaysuuna isiiyey haada aladii akaltah minhu kan aad wax ka cunaysu wax iga siiyey wuxuu igu yidhi nin yahow khayr allah ku siiyo waagii ma garanaysaa wixii aad ii sheegi jirta ha waan helay haddana waxaan qaaduu igu yidhi wixiina adigaan kuu keeno waxbaad ka cuntay ma xalaalba mise waa xaaraam marka waa xaaraam weeyaan isagu xaaraam bay ku tahay abubakar laakiin ma oga rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na cala alaqal abubakar ma ogaba waxan hadduu ogaan lahaa ma cuneen faadkhala abubakarin abubakar waa geliyey yadahu gacantiisa ah, afkiisuu geliyey faqa'a waa hunqaacay waahun qaaci kulla shayin wax walba oo fii banihi calooshiisa ahaa abubakar si allaaliya siduu isaga soo saari kara waa iskaga soo saaray maxaa dhacay muxuu nacaya wax uun in yar ha ahaatee xaaraam ah calooshiisa galaan buu nacaya dhadhankeeduu ka gartay war waxaan intay ka keentay oo ma ogid maya sidaasay ku yimaadeen abubakar markiiba gacantuu isdhaafiyey wax allaale wixii calooshiisa ku jiray bannaankuu keenay radia allahu tacaala canhu ardaa marka waa maxay wax aadan hubin ama xaaraam ah ama shubha ah weliga ha cunin rawaahu اlbukhaariyu alkharaajna waxaa la yidhaahdaa shayun yajcaluhu asayidu waa xoolo uu sayidku yeelayo calaa cabdihi yu'addiihi waa gudanayaa addoonku kula yowmin maalin wbaaqi kasabuhu waxa harayna yakunu lilcabdi addoonkaa qaadanaya bax soo shaqaysa intaa ii keen inta kalena adigu qaado allaala waxaad soo shaqaysatid qayb iiga keen qaybta kalena qaado hadhowna waa khalaas wey وعن ناaفici waxaa laga wariyey أن cmر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه cmr بن khطاab radي الlه taعalى cnه وarضاه xadiikan naafic mowla bni cumar ayaa ka warinaya cumar bn اlkhaaab marka isnaadkiisa inqiطaac baa ku jira laakiin waa sax weeye meelo kalena waa ku sugan yahay ana cumar bn اlkhaaab radi اllahu tacalى canh kana farida lilmuhaajiriina alأwaliina arbacaةa aalaaf qisadana waa qiso kaleo aad u cajiib badan oo cumar bna khaaab qabsatay isaga iyo caruurtiisii bay ku dhacday radia allahu tacaala canhu ardaa oo waa maxay waxay tahay cumar bna khaaab radia allahu tacaala canhu ardaa waa tuu amiir ahaa waa tii ilaahay subxaana wa tacaala futuuxaadka siiyey ummaddii islaamka waa tii meel walba la furtay xoolo badan bay heleen muhaajiriintii iyo ansaartii oo dhan buu lacag u qoray muhaajiriintu waa ka fadli badan yihiin ansaar maxaa yeelay ansaar oon islaam ahayn bay islaam ahaayeen iyagu ta labaad guryahoodii bay ka soo qaxeen magaaladana yimaadeen iyagoo nebiga alle u nusraynaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ciziga islaamkana raadinaya sidaa darteeda muhaajiriintu wuxuu u qoray lacag afar afar kun buu u qoray caruurtoodii afar afar kun buu u qoray iyagu ay dhaleen wuxuu saf ka soo wado wiilkiisii baa la soo gaaray cabdulahi bn cumar muhaajir waa mise maa waa muhaajir waa saxaabi ibnu saxaabi weeyaan isagii aabihiiba waa muhaajiriin weye aabihii waa cumar bn khaaab waa khaliifkii labaad weeye waa cashar mubashiriina biljanna cabdulahi bni cumar waa nebigu calayh salaatu wasalaam ninkuu ka hadlay u yidhi ina cabdulaahi rajulu saalix cabdulaahi waa nin wanaagsan oo saalix ah buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam cabdulaahi marka waa min asaabiqiina alawaliin buu ka mid yahay raggii ugu horeeyey ee soo islaamay weeyaan afar afartaa kun in la siiyo haddaanan loogaba badinaynin yuu xaq u leeyahay laakiin cumar wuxuu nacayaa wax shubha inay soo galaan isagii oo waa maxay talada muslimiinta anaa gacanta ku haya xoolahoodiina anaa qaybinaya cunugaygii in aan dadka kale la simaa waxay noqonaysaa wax shubha ah hadhow taasuu marka ka cararaya dhegayso ana cumar bn alkhaaabi radi allahu tacaala canhu kaana wuxuu ahaa farada lilmuhaajiriina mid u qoray dadkii muhaajiriinta ahaa alwaliina ee horeeyey weliba oo diinaar baa loo qoray dirham baa loo qoray wa farada libnihi laakiin wiilkiisii wuxuu siiyey meeaa ka dhiman baa ka dhiman muhaajiriin alwaliin ma yahay cabdulahi bni cumar ha waa yahay oo maxaa loogu diidaya marka cumar bni khaaab baaba dhalayba aabbihii buu la soo ahaa nin la islaamay waa soo hijrooday isagoo yar waa u nusreeye nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa waa u taagnaa islaamka maxaa marka loogu diidayaa cabdulaahi bni cumar marka waa dacwooday aabbihii buu amiir almuminiinka ah buu u dacwoonaya wuxuu leeyahay anigu muhaajiriinta ma ka mid ahay haa saabiqiina alawaliin raggii ahaa ma ka mid ahay haa kuwii la midka ahaa in afar kun baad siisee anigu maxaa saddex kun iyo shan boqol ii siinaysa aabbo warkan dhegaysa marka faqaala lahu cumar bn khaaab baa markaa lala hadlaya cabdulahi bn cumar baa la hadlaya faqaala lahu cabdulahi bn cumar baa wuxuu yidhi huwa min almuhaajiriina falima naqasta huwa cabdulaahi bna cumar min almuhaajiriinu ka mid yahay anigusoo muhaajiriintii ka mid maaha falima naqasta maxaad iiga dhimaysa aniga qaala wuxuu yidhi inamaa haajara bihi abuuh adiga shantan boqol waxaan kaaga goynayaa qof walba oo muhaajir ah isagoo keligiisoo ordayo yimid laakiin adigiyaa kula socday inamaa haajara cabdulaahi bni cumar waa hijirooday inamaa haajara bihi cabdullaahi waa hijirooday abuuhu buu la hijirooday aabbihii baa la socday aabbihii baa ka warhayay aabbihii baa marka adigu hijiraba maadan arkin wiilkaygiio qof keligii socdo oo rafaaday oo dhibkaa soo maray iyo adigoo aabbaha kula socday maya isku mid ma tihidin wey kuma diidan inaa muhaajir tahay liiskii nabiga muhaajiriinta waa ka mid tahay laakiin aniga xaggayga dhib maadan arkin wiilkaygii oo aado warkayga daa yaquulu wuxuu leeyahay laysa huwa marka cumar wuxuu yidhi adiga aabbahaabaa la socotay aabbahaabaa ku oga aabbahaabaa kaa warhayay intaa magaalada madiine joogtay dadku waa rafaadayen adigu aabbahaabaa la noolayd yaquulu cumar wuxuu yidhi laysa huwa cabdulaahi bni cumar ma aha kaman haajara qof hijrooday binafsihi naftiisa keligii hijrooday la mid maaha rawaahu lbukhaariy waxaa saxlaal qudad ah wa can caطiyata bni curwata asacdiyi waxaa laga wariyey asaxaabiyi ahaa radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal اllahu alayhi waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi laa yabluqu lcabdu addoonku gaari maayo an yakuuna inuu ka mid noqdo min almuttaqiina muttaqiinta inaad ka mid noqotid maba gaari karaysid xataa yadaca ilaa uu ka tago maa laa ba'sa bihi waxaanan dhib lahayn xadaran aw khawfan isagoo ka baqanaya mima bihi ba'sun wax dhib leh waxaan dhib lahayn ka fogow adigoo ka baqanaya wax dhib leh macnu waa maxay waxa shubhaadka ah ka fogow adoo ka baqanaya waxa xaaraamta ah. waxa aan dhibta lahayn ka fogow adigoo ka baqanaya waxa dhibta leh aakhira dhibka kuu geysanaya soomaalidu waa mahmahdoo waxay yidhaahdeen dab aan kuleelkiisa la arkin maxay ahayd dambaiskiisaqofka markuu gubto dambasta waa iska ilaalinaya xaaraamta iska ilaali oo dambaskeedana ka fogow si aadan xaaraamta ugu dhicin iyo dabkiiyo naartii marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wain kaana xadiidkan sanadkiisu uu daacifi ku sugan yahay sida sheekh naasir uu odhanayey raxmat ullahi tacaala calayh laakiin macnihiisu waa sax oo xadiidkii xasan ibni cali bni abi aalib baanu ku soo marnay dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk waxa ku shaki geliya ka fogow waxaan xalaashiisu ku shaki gelinaynin qaado marka laa yabluqu alcabdu addoonku ma gaaray an yakuuna inuu ka mid noqdo min almuttaqiin qofka taqiga ah waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa qofka ka fogaada wax allaaliya wixii shubahaad ah oo dhan xaaraamta iska badaaya xataa shubahaadkeedii ka fogaada xataa yadaca ilaa uu ka tegayo maa laa ba'sa bihi waxaanan dhib lahayn xadaran isagoo ka baqanaya oo ka digtoon oo ka feejigan mima bihi ba'sun wax dhib leh rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثu xasan baabu istixbaabi اlcuzlati cinda fasaadi الnaasi wالzamani wallahu subxaanaه w tacala aclam